bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu kitaabu الsabqi wالramyi <clears throat> kitaabu bayaani axkaami الsabqi wالramyi tartankii iyo ganistii axkaamta ku soo aroortay caddaynteediiba uu kitaab yahay <clears throat> wa tasixu waxaa ansaxaysa ayuu yidhi musanifku almusaabaqatu tartankii cala dawaabi lagu tartamo yacnii xoolihii ama fardihii waalmunaadalatu waran isku tuurtuurkii lagu tartamaa bannaan waalmunaadalatu tuurtuurmadii bisihaami leebab la ysku tuurtuuro oo lagu tartamo yaa ansaxayso bannaan idaa kaanat ilmasaafatu masaafadu haddii ay tahay macluumatan mid la yaqaano wa sifatu اlmunaadalati warantuurkiina macluumatan ay tahay sifadaasi tu la yaqaano wayukhriju اlciwada wayukhriju wuxuu soo bixinayaa alciwada ciwad ayuu soo bixinayaa waxaa soo bixinaya ciwad axadu اlmutasaabiqayni labada tartamayso dhaqtamayso midkood xataa inahu idaa sabaqa haddii uu hor maro istaraddahu waa ceshtaa wixii uu soo bixiyey wa in subiqa haddii laga dhaqana akhadahu saaxibuhu saaxibkiisii baa qaato ayb lahu wixii uu soo bixinayay wa in akhrajaahu haddii ay bixiyaan labadoodaba macan wada jir ay u bixiyaan lam yajuz ma bannaana ilaa an yudkhilaa inay geliyaan baynahumaa dhexdooda muxallilan mid muxallil ahoo u xallilaya maahani fain sabaqa haddii uu hor maro akhada alciwada fain sabaqa muxallilkii haddii uu hor maro akhada alciwada ciwadkiibuu qaadanayaa wain subiqa haddii laga dhaqo oo laga hormarana lam yaqram ma magdhabaayo ayb oo ma gudaayo waxba lagama rabo ayb halkan marka axkaamtii sabqiga iyo ramyiga ayuu rabaa inuu uga hadlo ama leeb laysku tuuro iyo fardo lagu tartamo iyo wixii lamidka ahaa oo dhan marka wuxuu leeyahay watasixu lmusaabaqatu musaabaqadii baa ansaxayso cala adawaabi daabada korkeeda lagu tartamo ayb daabadu marka fardo iyo geel yay noqon karaan waxay noqon karaan dameer iyo baqal iyo wixii la mida ah. ayb warantuurkiina marka fallaar iyo shiishkii wixii ku wajahan oo xarbiga iyo dagaalkana wax anfacayo ayb marka wuxuu leeyahay musaabaqadiiba ansaxayso cala dawaabi lagu tartamo oo rasuulka sala allahu alayh waali wasalama xadiidkii ibnu cumar uu werinayay wuu sameeyey sidaas wاlmunaadalatu baa ansaxayso bisihaami la tuurtuuro leebkii iyo shiishkii iyo wixii ku saabsanayo idaa kaanat ilmasaafatu masaafadu haddii ay tahay macluumatan tu la yaqaano la garanayo haddii masaafada la yaqaano oo halkaa laga bilaabo ilaa i halkaas ibnu cumar marka masaafadii waa sheegay fardihii marka ama awrtii kuwii la boglaalay iyo kuwii kaleba masaafadoodii wuu sheegay ayb marka masaafadii inay macluum tahay oo la yaqaanowa wa sifatu lmunaadalati hab isku tuurkana warantuurka habkiisana macluumatan haddii ay tahay tu la garanayo la yaqaano iyadana warantuurkii marka sifadeediina in la yaqaano oo sidaas iyo saas iyo la yidhaahdo ayb ayb marka wuxuu leeyahay eh, labada wax tuuranayaan waran tuurka samaynayo <clears throat> kayfiyada ay u tuurayaan inay isla fahamsan yihiin ayb oo qaradka sida uu u asiibayo iyo meesha uu u jirsanayo iyo waxaasoo dhan inay caddahay wayukhriju alciwada wayukhriju wuu bixinayaa alciwada ciwad ayuu soo hadalkanna marka wuxuu uga hadlayaa waxa la bixiyo oo labada qof sharadka annaga aan u naqaano oo dadku ay bixinayaan ayuu sheegayaayb ciwadkaas marka bixintiisu dhowr waxyaabood baa ku saabsan watasixu اlmusaabaqatu baa ansaxaysa cala اdawaabi daabooyinkii korkoodii in lagu tartamo wاlmunaadalatu isu tuurkii baa ansaxayo bisihaami leebab iyo la tuuro oo taa lagu tartama ansaxayso idaa kaanat ilmasaafatu masaafadu hadday tahay macluumatan tu la yaqaano wa sifatu اlmunaadalati sifada isu tuurid warantuurkii iyo leebtuurkeena macluumatan ay tahay haddii la garanayo wayukhriju اlciwada ciwad ayuu bixiyaa halkaanna marka wuxuu ka tilmaamayaa marka ciwadkii iyo bixintiisii iyo wixii ku saabsan saddex ilaa afar xaaladood meelahaasoo kale ayuu leeyahay labada tartamayso qof khaarij ka ah inuu bixiyo oo ama imaamkii inuu yidhaahdo tartama ninkii adkaado ama hormaro intaasaa la siinaa ama qof muslimiintii ka midoon tartankii ku jirin inuu lacag soo bixiyo ama shay uu yidhaahdo ninkii hormara ayaa iska leh waa bannaan tahay taas sifada labaad waxay tahay labada tartamayso hal mid bis inuu soo bixiyo lacag ama wixii markaas yacnii lagu yaallay meesha oo labada qof tartamayso mid ka midaa ah wax soo bixiyey haddaan kaa hormaro waa ceshanaya haddaa iga hormartana adaa qaadanaya waxaan way bannaan tahay taasna sifo saddexaad waxay tahay labadoodii inay isla soo bixiyaan oo kana lacag dhiibo kana lacag dhiibo sharad ah oo kii labadeenna hormaro ayaa kan kale wixiisa iyo kiisii horeba isku darsanayo ma bannaana middaas waa qimaar ilaa in qof saddexaad uu ku dhex jira maahane oo asagu aan waxba bixinaynin inuu ku dhex jiro maahane muxallil ayaa la yidhaha marka midka saddexaad sifadiisu marka waxay tahay labadii nin ee tartanka uu ka dhexeeyey kanna lacag uu soo bixiyey kanna lacag nin saddexaad baa tartanka la soo gelaya oo waxba bixinaynin bishardi laakiin faraska oo wato ama shayga uu ku tartamaayo inuu noqon karo shay inuu adkaado suurtagal ay tahay u dhigmo waxaan tartamayo wax u dhigma inay ahaadaan laakiin faras la og yahay inuusanba u dhigminba oo meesha loo keenay in wax un lagu ruksaystoa la diidaa ayb qofka saddexaad ee tartanka soo gelaya oon isaga waxba bixinaynin waa inuu ahaado qof aan laga aamin ahayn in markaa laga adkaanayo mar walbo waa in qof yacnii inay inu adkaadana suurtagal ay tahay in laga adkaadana ay iska suurtagelayso oo dadkan wax la qaybsan kara inuu ahaadaa shardi ah ayb midkan saddexaad marka waxba ma bixinayo isaga haddii marka saddexdooda mid uu soo hormaro kan kalena marka yacnii eh, kii soo hormarayaa qaadanayo wix ciwad meesha yaalla haddii muxallilka uu soo hormarana ninka saddexaada muxallil la yidhaahdaaye wixii dhammaa isaga isku qaadanayo ayb haddii muxallilka iyo mid kale ay soo hormaraanna oo mid laga hormarana laba qowl baa ku jirta marka sida xooga badan ninka kalea qaadanayo muxallilku isaga wax ma qaadanayo ayb oo ninkan la qaybsan maayo oo tartanka isla kaalinta ay ka soo galeen muxalilka lama qaybsanayo ilaa marka afartaas suuro ayaa ka soo baxaysa marka suuradda aan la ogolayn waxay tahay labadii tartamaysay ama dadkii uu tartanka ka dhexeeyey nin walba inuu lacag soo bixiyo uu yidhaahdo haddaad haddaan kaa adkaadana waa kaa helay haddaan iga adkaatana waa iga heshay taasaan iyadoo la oggolaynoo waa qimaar iyada waxayna xalaal ku noqon kartaa qof saddexaad in tartanka lagu soo daro oon asaga waxba dhiibaynin ciwad aan soo bixinaynin taasuu rabaa marka inuu sheego qof khaarij ah haddii laakiin uu soo bixinayo ciwadku waa bannaan yahay isaga oo ayaga dhanba ka baxsanba imaamkii maalan ama qof muslimiintii ka mid ah wuxuu yidhi tartama orodku tartama ninkii hormaray intaasuu leeyahay taas ishkaal male iyadoo bannaan tahay waxaa soo bixinayo alciwada ciwadkii ciwadku waa wax la bixinayo lacag ama waxay ahaataba axadulmutasaabiqayni labada dhaqtamaysa oo tartamaysa midkood xataa inahu isaga idaa sabaqa hadduu hormaro midkaa lacagta soo bixiyey istaraddahu lacagtiisi unbuu ceshtaa waa u badbaadday wain subiqa haddii laga dhaqo oo laga hormarana akhadahu saaxibuhu yaallahu isagii u qaadaya marka oo wixii saaxibkiisii isaga ou lahaa ayaa wixii ka qaadanaya marka uu soo bixiyey labadii nin nin baa lacagta soo bixiyey hadduu ninkii lacagta soo bixiyey hormaro wixiisuu ceshtay haddii laga hormarana saaxibkiisiyaa qaadanaya tam marka way bannaantaha labada midkood hadduu wax soo bixinayo wain akhrajaahu hadday labadoodaba soo bixiyaan ciwadkii wain akhrajaa labadoodii hadday bixiyaan hu ciwadkii macan wadajir ay u soo bixiyaan lam yajuus ma bannaana ilaa an yudkhilaa inay geliyaan maahane baynahumaa dhexdooda muxallilan mid saddexaad oo xalaaleeyo ilaa ay soo geliyaan kan saddexaadna marka waxaa shardi u ah qof ayaga u dhigmo inuu yahay yacnii qof mar walba laga adkaanayo un hadduu iska yahay waxay noqona qamaarkii loo xeeladaystay un nin ay halis tahay inuu isaga laftirkiisaba ka wada qaado karo waxaan ay soo bixiyeena la rabaa inuu ahaado ayb fain sabaqa muxallilkii hadduu hormaro fain sabaqa ilmuxallilu muxallilkii baa hor dhaqay oo hormaray akhada alciwada ciwadkiibau qaataa ayb xoolihii isaga wuu qaadanayaa markaas wain subiqa muxallilkii haddii laga dhaqoo laga hormaro lam yaqram ma gudaayo isaga marka ninkii muxallilka ah haddii isaga uu soo daaho oo labadan isku mar yimaadaan waxooday kala qaadanayaan muxallilna waxba lagama rabo isaga muxallilkan mar walba ayb sabqigii marka iyo ramyigii waxyaabahaasuu marka ku sheegay axkaamtiidana badanaa ibnulqayim kitaabu ka qoray la yidhaha kitaabu alfuruusiya alfuruusiyatu almuxamadiya ayb axkaamahan iyo waxaanoo dhan aad isagaa uga hadla marka ayb faa'iidaana ku jirta oo mujarad lacib iyo dheeldheel maahanoo wax uun dadkii anfacaayo oo jihaadka iyo ka anfacaayo yay yihiin